alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd qaala اlmualif raximah اllah waminha ay min axkaami اlfaacil faacilka axkaamtiisa waxaa ka mid a ana alasla fiihi sida asalka u ah fiihi ay fi lfaacili an yeliya ficlahu ficilkiisa waa inuu ku xigaa uma yudkaro la sheego almafcuulu mafcuulkii la sheego marka faacilka la sheego naxwa waria sulaymaanu daawuuda waqad yataأharu lfaacilu faacilku inuu dib dhaco ayaa dhacda oo wayataqadam almafcuulu mafcuulkiina uu hormaro jawaaزan markaasi banaani ay taqaduman jawaaزan naxwu walaqad jaءa ala fircawna الnudur wwujuuba iyo waajib noqosho naxw shaqalatna amwaaluna waid ibtalaa ibraahiima rabuhu waqad yataqadamu lmafcuulu mafcuulki inuu hormaro ayaa dhici karta cala alficli iyo walfaacili ficilkii faacilka u ka hormaro jawaazan ay taqaduman jawaazan taqadum iska bannaan naxw fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun wa wujuuban wuxuu kaloo oga mafcuulku faacilka iyo ficilkaba oga hormaraya wujuuban waajib noqosho naxw faaya aayaati illaahi tunkiruun lianna isma istifhaam ismaistifhaamku lahu sadru lkalaam wuxuu leeyahay sadrukalaam buu leeyahay halkan wuxuu ka warramaya sheekhu raximah allahu tacaala axkaamtii faacilka inta isagu uu tilmaamayey kii ugu dambeeyey ayaa lagu sheegayaa kaas waxa weeyaan faacilku waa inuu ficilkiisa ku xigaa oo marka ficilka la sheego faacilkiina waa in lagu xujiyaa mafcuulkana waa inuu dambeeyaa saasaa asal ah walaasu fi lfaacili an yatasila faacil asal wuxuu leeyahay an yatasila bilficli ficilka waa inuu ku xigaa wاlأصل fi اlmafcuuli an yanfasila mafcuulna asl wuxuu u leeyahay inuu ka soocan yahay ficilka waa inuu ka soocan yahay sheekhu marka wuxuu inoo tilmaamay saaluna siiyey wawaria sulaymaanu daawuud waria waa ficilkii sulaymaanna waa faacilkii daawuudna waa mafcuulkii weeye arinkaasi wuxuu noqonayaa wujuub iyo jawaas wujuub iyo jawaas wujuubkiisu waa markaasi dhowr mowdic ilaa lix mawduuc baa la gaarsiiyaa waxaa ka mid a mawaaduucdaas faacilku inuu ficilkiisa ku xigo ay waajib noqonayso haddii laga cabsado iltibaas inay isku dhehgalmaan faacilkii iyo mafcuulkii haddii laga cabsanayo iltibaas iyo dhehgalan waxaa waajib ah faacilku inuu ka soo horeeyo mafcuulka mafcuulku inuu dambeeyaa waajiba faacilkuna inuu horeeyo ayaa waajib ah yani wax kala cadaynaya markuu meesha uusan oolin sida daraba muusa ciisa daraba muusa ciisa daraba muuse iyo ciise mid kastaba faacilna waa noqon karaa mafcuulna wuu noqon karaa mid kastaba saalix wuxuu u yahay inuu faacil noqdo wuxuu kaloo saalix u yahay inuu noqdo mafcuul marka xaalka noocaasoo kale waxaa waajib ah in faacilka la horeysiiyo mafcuulkana in la dambaysiyaa waajib noqonaysa marka laba shardi baa la socda waa in icraabtu aysan daahir ahayn xaalka laga cabsanaya iltibaasku waxaa weeye oo mafcuulka in dib loo dhigo faacilkan lasoo hormariyo ficilka lagu xojiyo ay waajibayso waa haddii icraabtu ay tahay muqadar kow meeshaasna wax qariino ah iyo calaamad tusinaysa kani inuu faacil yahay kana mafcuul yahay halkaa waynaysan oolin labadaa shardi baa loo shardinayaa ayib labsi marka laga cabsado oo la kala garan waayo faacilkii iyo mafcuulkii xarako kala muujisana meesha aysan ka muuqanaynin oo xarakadu ay muqadarta ayib qarinana meesha aysan oolin xaalka noocaasoo kale ah faacilka waa in lasoo hormariyaa miaalkuna waa midkaan ku tusaalaynayo yani markaa daraba muusa ciisa muusa iyo ciisa xarako kama daahirayso mid kasta xarakadiis waa muqadar ayib waa is maqsuura mid kastaba muusa ciisa xarako kama muuqanayso waa midda labaade qarino meesha taalla oo tusinaysa kana inuu faacil yahay kana inuu mafcuul yahay yani markaa ma jirto iyadoo qarino ay taallo haddii xarakadu ay daahirta ishkaal ma leh oo la yidhaahdo daraba muxamedun muusa waadix inuu muxamed yahay inuu faacilka yahay haddii dib cagsi laga dhigo le daraba markaasi muusa muxamedun haddii la yidhaahdo waa waadix faacilka ama hormari ama dib u dhig mar hadday xarako daahir tahay faacilka waa la garanaya waa marfuuc mafcuulkiina waa mansuub mar haddii xarakadu ay daahir tahay labsi ma imaanayo laakiin labsi wuxuu imaanayaa markay xarakadu muqadar tahay sida miaalka aan sheegnay kadalika inaysan meesha qariino iyo calaamo tusinaysa kana inuu faacil yahay kana mafcuul yahay aysan meesha oolin iyadoo qariino ay taallo waxaa lagu tusaalayn karaa akala muusa alkumathra akala muusa alkumaru wa la cuno wey khudrawaadka nooc ka mida weeye ayib muusa inuu faacil yahay ishkaal ma leh oo hadda muusa iyo kumahra labaduba xarakadu waa muqadar laakiin meesha maxaa taalla waxaa taalla amaana tusinaysa inuu muusa faacil yahay kumahrana uu yahay maxay mafcuul inuu yahay limaada lianna muusa huwa aladii yumkinu an yakul midka inuu wax cuno ay ka suurtoobaysa midka in la cuno ay ka suurtoobaysana muxuu waa kumasraha wey mar haddii man muusa ay markaas uu aqbalayo ama saalix u yahay inuu wax cuno isaga haddaba faacilkii ah kumasruhuna waa mafcuulkii wey taasoo kale marka ishkaal ma leh haddii kumasraha lasoo hormariyo isagoo mafcuulkii ah ama dib loo dhigo labsi ma leh lanna meesha qariino iyo calaamad baa taalla kala cadaynaysa halkaas waa masalo masalada labaad waxaa weeye oo faacilku markaas in lagu xujiyo ficilka ay laazim ka dhigayso laba damiir markay yihiinoo mutasilayn ah ida kaana damiirayn mutasilayn ficilka faacilka iyo mafcuulka waa laba damiiroo mutasil ah sida darabtuka darabtuka darabtu taad waa faacilkii kaafkuna muxuu yahay waa mafcuulkii taadu waa faacilkii kaafkuna mafcuulkii wey idan waxaa waajiba faacilka in lasoo hormariyo tada mafcuulkana in dib loo dhigo ayaa laazim noqonaysa waa laba damiiroo mutasilayn ah xaaladda saddexaad waxay noqonaysaa marka uu noqdo mafcuulu bihigii maxsuuru fiihi markuu noqdo ida kaana mafcuulu bih maxsuura fiihi mid la xasriya markuu noqdo sida inamaa daraba zaydu camran inamaa daraba zaydun camran zayd wuxuu garaacay cid kale muu garaacine wuxuu garaacay camr camar buu garaacay inamaa daraba zaydun camran marka zaydkaas waa maxsuur camranna maxsuurun fiihi buu noqonayaa oo zayd darbigiisa waxaa lagu koobay camar baa lagu koobay yani zayd cid kale muu ka raacin wey marka xaalka noocaasna mafcuulkii uu noqday maxsuurun fiihi faacilkana maxsuur uu noqday waxaa waajiba faacilkii in lasoo hormariyo waxaa ka mid ah haddii caamilka wax ku camalfalaya uu yahay siiqatu maa afcala maa afcala siiqa tacajubkii maa afcala maa afcala zaydan faacilkii afcala waa damiir mustatir ah oo marka halkaas ku qadaran weeyaan itisaalkiisu markaas inuu ficil ku xigo waa laazim weeye afartaas mowdic waxay ka mid yihiin mawaadicda faacilka in ficilka lagu xujiyo ay laazim noqonayso midda kood waxaa weeye haddii labsi laga cabsado iltibaas haddii laga cabsado dhehgalan faacilkii iyo mafcuulkii la kala saari waayo calaamad ama qariino kala farqinaysana meesha aysan ool xarakana aysan ka muuqanaynin xaalka noocaasa faacilkii inuu ficil ku xigo laazim bay noqonaysaa midda labaad waa haddii laba damiiro mutasilayna ay noqdaan midda saddexaad waa haddii faacilkii mafcuulkii maxsuurun fiihi uu noqdo faacilkiina maxsuur uu noqdo midda afaraad waxaa weeye haddii ficilka ku camalfalaya faacilka maa afcala uu yahay taas waa masalada hore weeye inuu mafcuulkii dambeeyo faacilkuna uu hormaro mawaadic aan sheegnay waa waajib weeye midda sheekhu inoo miaaliye waa iska jawaas weeyaan haddii la yidhaahdo waa waria daawuuda wa waria daawuuda sulaymaan carabi ahaan wa waria daawuuda sulaymaan waa waadix weeyaan xarakadiina waa daahir qarinaa meesha taalla ka la dhalayo mar kastaba waa daawuud ka wax dhalayna waa sulaymaan marka waa jawaaz in lasoo hormariyo in dib loo dhigo waa jawaaza waajib maaha in faacilka lasoo hormariyo mafcuulka la dambeysiiyo waa jawaaze waajib maaha lakin kuwa aan sheegnay waa waajib faacilka in lasoo hormariyo meesha sheekhu uu inoo tilmaamay waqad yataakharu alfaacil wayataqadamu almafcuul mafcuulkii inuu soo hormaro ayaa waajib ah inuu soo hormaro mafcuulkii faacilkana dib u dhaco ayaduna wuxuu sheekhu sheegay inay laba u qaybsamayso jawaazan iyo wujuuban jawaaskeed wuxuu inoogu mihaaliyey walaqad jaaa aala fircawna nudur jaaa aala jaaa waa ficil maadi aala fircawna aala waa mafcuulkii aala mudaaf fircawna mudaafun ilayhi majruur wcalaamatu jarhi alfatxa niyaabat can اlkasra lannahu ismu ladi laa yansarif wاlmaanicu min asarf alcalamiyatu wاlcujmatu annuduru marka faacilkii buu noqonaya annuduru waa faacilkiio dib u dhacay waa iska jawaastaas marka mafcuulkiio soo hormaray faacilkii dib loo dhigay waa jawaas wey wujuubkii eh, laba masalo ayuu sheekhu inoo sheegay masalada kood waxaa weeyaan shakalatnaa amwaalunaa daabitkeeduna mafcuulkiina uu noqdo damiir mutasil ah mafcuulka in la soo waa waajib shaqalatnaa naadaasi waa mafcuulkii waa damiiru mutailu waa damiir mutasilah amwaalnana waa faacilkii in damiirka mutasilka lasoo hormariyo markaas mafcuulki waajib bay noqonaysaa faacilkina dib loo dhigo daabitkan waxaa weeyaan haddii faacilkii uu noqdo ismi daahira mafcuulkiina uu noqdo damiir mutasil ah mafcuulkii in lasoo hormariyo ayaa markaasi waajib ah midda labaad sheekhu inoogu tusaale waxaa weeyaan waid ibtalaa ibraahiima rabuhu weeyaan waid ibtalaa ibraahiima rabuhu ayib ibraahim waa mafcuulkii weeye inuu soo hormaro waa waajib inuu soo hormarona waajib weeye rabu waa faacilkii weeye rabu mudaafuna mudaaf ilayhi rabu waa faacilki ibraahimna mafcuulkii weeyaan waana waajib maxaa waajib ka dhigay lanna faacilka baa wuxuu wataa damiir faacilka baa wuxuu wataa damiir damiirkan xaggee u noqonaya mafcuulkii buu usoo noqonayaa mafcuulkiio ibraahim ah ayuu usoo noqonaya xaalka noocan oo kalea ah mafcuulka in lasoo hormariyo waajib bay noqonaysaa haddii dib loo dhigo oo carabi ahaan la yidhaahdo waid ibtalaa rabbuhu ibraahiima carabi ahaan sida haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa damiirkii rabbuhu ku jiray inuu ibraahim u noqday ayib damiirkii wuxuu u noqday shay ka dambeeya faacilkii lafdan wa rutbatan kaga dambeeya waana masale markaa culimada ay ku sheegeen inay tahay shaad inay tahay in damiirka lala xariiriyo faacilka oo mafcuulka loo celiyo waa shaad washada naxwu zaana nawruhu shajar zaana nawruhu ashajara waxay la mid tahay haddii la yihahdo ibtalaa rabuhu ibraahiima bay la mid tahay bimacnaa faacilkii baa damiirka lala xiriiriyey mafcuulkii oo ka dambeeyana waa loo celiyey arintaasi waa shaad ayuu ibn maalik ku sheegay raximah اllahu tacaala marka si arinkaa shuduudka aan loogu dhicin waa in lasoo hormariyaa mafcuulkii faacilkana waa in dib loo dhigaa mar haddii faacilkii dib loo dhigay mafcuulkiina lasoo hormariyey damiirkan faacilka la socda oo hudah mafcuulkay u noqonaysaa idan damiirkii wuxuu u noqday shay lafdi ahaan kaga horeeyo ibraahim ah shay lafdi ahaan kaga horeeya xagga sheegitaanka laakiin rutba ahaan iyo darajo ahaan ku dambeeya lanna mafcuulku faacilka waa ka dambeeya asaalatan idan ibraahim waxaa lagu odhanaya waa muqadamu lafdan muaharu rutbatan lafdi ahaan wuu horeeya lann waa mafcuulkii lafdi ahaan wuu horeeya id ibtala ibraahiima asagaa ficilka ku xiga laakiin rutba ahaan daraja ahaan marka la eego wuu dambeeya lanna waa mafcuul mafcuulna maxaa lagu yaqaana asaalatan marka lagu soconayo waxaa lagu yaqaana inuu dambeeyo faacil ka dambeeya lagu yaqaanay soo waadix maaha idan haddii faacilkii lasoo hormariyo mafcuulkana dib loo dhigo waxaa ka laasimaya in damiirkii u noqdo shay ka dambeeya lafdan wa rutbatan oo ibraahima arrinkaana lama ogola laakiin maxaa la ogol yahay inuu damiirku u noqdo shay lafdi ahaan ku horeeya laakiin rutba ahaan ku dambeeya arrinkaasi waa la ogolyahay taasina waxay noqonaysaa masalada labaad ayay noqonaysaa midda saddexaad waxaa weeyaan haddii faacilkii uu noqdo maxsuurun fiihi mafcuulkiina uu noqdo maxsuur faacilkii wuxuu noqdo maxsuurun fiihi mafcuulkiina wuxuu noqday maxsuur in la soo hormariyo mafcuulkii laazim bay noqonaysaa sida inamaa daraba camran zaydun inamaa daraba waxaa garaacay camran ninka camra waxa un garaacay zaydun zayd baa garaacay zayd marka waxa la ohanaya maxsuurun fiihi camar garaaciisa waxaa lagu xasriyey zaydun baa lagu xasriyey camar cid kale may garaacay zaydun baa garaacay marka waxaa loo yaqaana xaalkaasna waa xaalka aacilka u noqdo maxsuuru fiihi mafcuulkiina maxsuur u noqdo saddexdaa xaaladood waxay noqonayaan faacilkii in dib loo dhigo mafcuulkiina ficilkii lagu xujiyo waa waajib weyaan sheekhulow inoo sheegay midaasna waa lagu darayaa labaduu inoo sheegay waxaa weeyaan faacilkii oo noqday ismi daahira mafcuulkii oo noqday damiir mutasila mid labaad inoo sheegay waxaa weeye faacilka wuxuu wataa damiir u noqonaya mafcuulka in mafcuulka lasoo hormariyo waajib bay noqonaysaa ayb kadib sheekhu wuxuu tilmaamay mafcuulki in laga soo hormariyo ficilkiiba ficilkiiy faacilkiiba laga soo hormariyo oo meel ka horeysa labaduba la dhigo taasna sheekh wuxuu u qaybiyey laba qaybood qayb jaais ah iyo qayb waajib ah qaybta jaaiska wuxuu ku sheegay fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun buu ku miaaliyey fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun fariiqan waa mafcuul wuxuu ka soo hormaray ficilkiisio kadabu ah kadabuu ficil iyo faacil weeye fariiqanna waa mafcuulkiio soo hormaray wa fariiqan yaqtuluuna waa la mid yaqtuluuna fariiqan waa mafcuulkii yaqtuluuna soo hormaray yaqtuluuna ficil iyo faacil weeye carabi ahaan way ansaxaysaa in la yidhaahdo kadabuu fariiqan wa yaqtuluuna fariiqan carabi ahaan waa saalix way aqbalaysaa waa iska jaa-is marka kadib wuxuu inoo sheegay mawaadic kale oo markaasi in mafcuulkii laga soo hormariyo ficilkii ay waajib noqonayso hal midoo ka mid a ah ayuu sheikhu inoo miaaliyey hal mowdic ayuu inoo miaaliyey mowdicaas waxaa weeye mafcuulu bihigii markuu noqdo ismu listifhaam mafcuulu bihigii markuu noqdo ismu listifhaam mafcuulkii in lasoo hormariyo waajib ayuu noqonaya oo ficilka laga soo hormariyo sida faaya aayaati illaahi tunkiruun ayib fadaas faul ayaa la yidhaahdaa ayana waxay noqonaysaa mafcuul muqadam aya mudaaf aayaatna mudaaf ilayhi aayaat mudaaf allahi mudaaf ilayh tunkiruna waa ficl iyo faacil marka tunkiruna waa ficil mudaaric wowguna wuxuu noqonayaa faacilkiisi nuuntana waa calaamatu rafcihi weeye aya mafcuulkee soo hormaray weeyaan idan in la soo hormariyo aya waa waajib limaada waa ismu istifhaam ayan waxay ka mid tahay min asmaai istifhaam ism stifhaamna wuxuu leeyahay sadr kalaam hadalka in lagu bilaabo ism istifhaam wuxuu leeyahay hadalka in lagu bilaabo maadaama mafcuulu bihigii maanta uu noqday ismu istifhaam yani markaas in lasoo hormariyo waajib bay noqotay halkaasi waa masalo masalo labaad waxaa weeyaan haddii uu noqdo mafcuulkii damiir munfasil ah dib haddii loo dhigo waxaa waajibay itisaalkiisaa waajibaya mafcuulkii wuxuu noqday damiir munfasil ah haddii ficilka laga dambaysiiyana itisaalkiisaa waajibaya sida iyaaka nacbudu oo kale iyaaka nacbudu iyaaka waa damiir munfasil ah iyaaka waa damiir munfasil ah dib haddii loo dhigo oo nacbudu laga dambaysiiyo wuxuu noqonayaa nacbuduka itisaalkiis waajib buu noqonayaa damiir munfasil ah oo haddii dib loo dhigo ficilkii laga dambaysiiyo itisaalkiis uu waajibayo kaasoo kale hadduu mafcuul noqdo waxaa waajiba in mafcuulka lasoo hormariyo ayaa waajiba ah iyaaka nacbudu limaada lanna taqdiimkan macnuu ku faaideynaya taqdiimkan macnuu ku faa'iideynaya uusan ku faa'iideyneyn marka dib loo dhigo oo muxuu yahay macnahaas macnahaas waxaa weeyaan xasri weeye iyaaka nacbudu macnaa wuxuu noqonayaa keligaa baan ku caabudaynaa iyaaka nacbudu keligaa ayaan ku caabudaynaa laakiin haddii dib loo dhigo damiirka iyaaka oo nacbuduka la yidhaahdo waa ku caabudaynaa way bas macnihii xasriga ahaa oo ilahay in loo gaaryeelaya cibaadada laga faa'idaysan mayo taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiid lxasra waa qaacida culamadu ay sheegaan shay markaasi in dib loo dhigo xaq u lahaa haddii lasoo hormariyo xasri buu faaideynaya casri ayuu faaideynaya iyaaka nacbudu taasna waxay noqonaysaa mowdic labaad oo markaasi ay waajibayso mafcuulkii in markaasi lasoo hormariyo mowdica saddexaad waxaa weeyaan haddii mafcuulkii uu u caynoobo amaa iyo jawaabteedii fadii jawaab markaa fadii jawaabteeda gelaysay haddii mafcuulku u caynoobo amaa xarfu sharin wa tafsiilin baa la yidhaahdaa jawaabteeda fa baa lagu daraa jawaabteeda fa baa lagu daraa wa damatu fatakunu amaa xarfu sharin wa tafsiilin baa la yidhaahdaa jawaabteeda fa baa la geliyaa amaada iyo jawaabteeda fadu ay gashay waxaa laazima in la kala fasliyo lix shay baa lagu kala fasliyaa lixdaas shay waxaa ka mid a ah mafcuulu bihi baa ka mid a ah. sida faama alyatiima falaa taqhar ama waa xarfu sharطi wa tafsiil falaa taqhar fadaas jawaabti way gashay idan amaadan shardiga ah iyo jawaabtii oo falaa taqhar waa in markaa lagu kala fasliyaa shay maanta waxaa u caynoobay mafcuulkii in lagu kala fasliyo faama alyatiima falaa taqhar alyatiimka in lasoo hormariyo mafcuulka in lasoo hormariyo waajib wey limaada lأnnahu tacayana an yakuuna faasila bayna ama wa bayna alfa ama iyo fadi in lagu kala fasliyo ayuu caynoobay saddexda xaaladoodna waxaa waajibaysaa mafcuulkii in laga soo hormariyo faacilkii ayaa waajibaysa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacala wa minha waxaa ka mid a ah axkaamti faacilka ana alasla fiihi asl waxaa fiihi fi اlfaacili an yeliya inuu ku xigo ficlahu ficilkiisa uma yudkaro la sheego almafcuulu mafcuulkii la sheego naxw waria sulaymaanu daawuuda faacilkii waa sulaymaan ficilkii waa waria faacilkuna waa sulaymaanu mafcuulkiina waa daawuud waa iska jawaas marka waqad yataharu faacilu faacilku inuu dib u dhaco ayaa dhacda wayataqadamu almafcuulu mafcuulkana soo hormaro jawaasa iska banaani naxw walaqad jaaa ala fircawna nudur walaqad jaaa ala fircawna nudur jaa waa ficil maadi aalana mafcuulkii wey aala mudaa fircawna mudaaf ilayhi annudurna waa faacilkii wa wujuuba waajib noqosho ayuu markaasi u dibdhacayaa faacilkii mafcuulkin usoo hormaraya naxw shakalatna amwaaluna haalatna haala waa ficil maadi taduna waa tau taaniis shakalat naadu waxay noqonaysaa mafcuulkii bay noqonaysaa damiiru mutasil mabniyu cala sukun fi maxali nasb mafcuul bihi amwaalu waa faacil amwaalu mudaafnana mudaaf ilayhi ayib waidibtala ibraahiimu weyaan tusaale kale waid ibtala ibraahiima rabuhu id ibtala idaadu waa darfun limaa madaa wadkur xus baa laohanaya waxay ku tacaluqaysaa ficil markaasi muqadara wadkur id waqti xus darfu zamaan maadiga wey marka udkur bay ku tacaluqaysaa ibtala waa ficil maadi ibraahimna mafcuulkii weeye rabuna waa faacilkii rab mudaaf huna mudaaf ileyhi idan damiirkaasaa unoqonaya rabu ku jira ayaa ibraahim unoqonaya in laga hormariya marka waajib bay noqonaysaa wqad yataqadam mafcuulu mafcuulka inuu soo hormaro ayaa dhacda cala alficli wاlfaacili ficilkii faacilka ka soo hormaro jawaaza iska banaani naxwu fariiqa kadabuu wa fariiqa yaqtuluun wa wujuuban waajib noqosho ayuu markaasi usoo hormaraya mafcuulkii naxwu faaya aayaat اllahi tunkiruna waa ficl iyo faacil marka ficilkaas ayaa faaya ku camalfalay mafcuul ahaan u nasbinaya lianna isma istifhaami ismuistifhaamku lahu sadru kalaam waxaa u sugnaaday kalaam in markaa lagu bilowdo kalaamka awalkiis inuu dhaco ayaa markaa usugnaa sadrukalaam buu leh sheekhu shan ayuu sheegay axkaamtii faacilka faacilka axkaamtiisa culimadu ay sheegaan waa sagaal wey sagaal xugum ayuu markaas leeyahay sagaalkaasna oo kuwa markaa saddexda bayd ama afarta bayd lagu nadmiyey lifaacilin tiscun khud itakhiira wاrafca wاdikra walow taqdiira tajriida caamilin lahu can calam تثنية جمع لحاق علم تانيثه وxدف فعل يعمل لعلمه وأصله يتصل بعاaمل إغناؤه عن الخبر وكونه بلا تعدد ظهر مxuu leeyahay لفاacل فاacل waxaa usugnaaday تiسع sagaal xugun baa usugnaaday khud waxaad qaadataa التأkhiira dibdhig faacilku waa inuu ka dambeeya ficilkiisa waa أحkaamta u leh waan soo aragnay والرفع faacilku waa marفوuع maنصuubna maaha majruurna maaha والرفع wadikra faacilku waa inuu madkuur noqdaa waa inaan la xadfin faacilku waa inuu madkuur noqdaa waa inaan la xadfin mawaadic baa jirta ilaa sagaal culimada ku sheegaan oo markaa faacilku la xadfo laakiin asaalatan faacilku inaan la xadfin ataakhiira warafc wadikr walow taqdiiran taqdiir ba ha noqdee tajriida caamilin lahu can calamin taniyatin jamcin lixaaqi cilm tajriida caamilin caamil waa in laga dhartiraa caamilkaasoo lahu lilfaacili u sugnaaday can calami taniyatin calaama taniya waa in laga dhartiraa jamcun calaama jamc waa in laga dhartira liaaqun haleeshiin culimo waa la ogaaday qola haleeshiisa yani faacilku haduu yahay musani ama jamc hadduu yahay ficilkii calaamatu taniya iyo calaamatu jamcin waa inaan lala xiriirin ficilkii faacilku haduu yahay musani ama jamc hadduu yahay ficilkii waa in laga ilaaliyaa calaamatu taniya iyo calaamatu jamcin liaaqun culim wuxuu ujeedaa waxaa la ogaaday qolo haleeshiisa qolo carabta ka mid a ayaa haleeshiisa qolada waa soo aragna waa loo yaqaanaa luqatu akalun baraakhiis ayaa loo yaqaanaa banuxaari iyo qolooyin kale oo carabta ka mid a ah ayaa haliishiya taniiahu waa xadfa ficlin yacmalu taniiahu ficilkii waa in la taniiiyaa aacilku hadduu muana yahay aacilku hadduu muana yahay ficilka waa in la taniiiyaa waa anagii soo aragnay marna waxay noqotaa waajib marna waxay noqotaa jaais laba mawdic ayaa ficilka in la taaniisiyo ayay waajib noqonaysaa taniiahu wa xadfa ficlin yacmalu ficila ku camalfalaya waa la xadfaa oo axyaana waxaa dhacaysaa in faacilkii meesha uu yaalo ficilkiisna la xadfo sida wain axadu min almushrikiina stajaarak wain axadu waa anagi tilmaanay sheekhuna inoo sheegay in la qadarayo wain istajaaraka axadun axadkaana waxaa ku camalfalaya ficil meesha ka xadfan licilmihi waxaa loo xadfaya garasho la garanayo oo meesha amaaro iyo qarina taalla tusinaysa inuu meeshan ficil ka xadfan yahay wa asluhu yatasilu faacilku ficilkiisa waynu ku xigaan bicaamilin iqnaauhu can alkhabar waa inuu ka kaafiyaa markaasi faacilku khabar waa inuu caamil ka kaafiyaa oo anaga soo aragnay markuu sheekhu inoo sheegayay faacil yaa qaata faacil yaa rafciya ficil baa rafciya aw maa fii tawiili اficli hay markaa ficil macnihiis leh ayaa rafciya marka waa mubtadaha yani markaa wasfiga ah ayaa faacil qaadanaya faacil markuu qaato wuxuu ka maarmayaa inuu kabar qaato inuu khabar qaato ayuu ka maarmaya marka bicaamilin iqnaahu can khabr caamilba wuxuu ka kaafinayaa inuu khabar qaato waa mubtadaha wafi hadduu mubtado noqdo ictimaadna haysto sida nafyi istifhaam wafi haddii uu mubtado noqdo wafigaasna laga hormariyo markaa nafyi ama istifhaam laga hormariyo sida aqaa'imun oo kale aqaa'imun waa mubtade wuxuu qaadanaya faacil buu qaadanaya aqaa'imun azaydaan zaydan waxay noqonayaan faacilu sada masd khabr waa faaciloo booskii khabarka ayuu buuxiyey wuxuu noqonayaa bicaamilin iqnaauhu can khabr khabar buu ka kaafinayaa caamilkii wa kownuhu bilaa tacadudin dahar faacil ma tiroobo alfaacil laa yatacadad ficil kasta hal faacil buu qaataa bas daraba zaydun kataba camru kharaja caliyun ayib nadara muxamadu faacilku wuxuu qaataa ficilku wuxuu qaataa hal faacil alfaacil laa yatacadad akaamtiisay ka mid marka sagaalka xugum ayuu markaa faacil ku le shekhu shan buu inoo sheegay afarna markaasi wuu ka tegey wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala baabu lmafcuul aladii lam yusama faaciluhu haada kani baabulmafcuuli mafcuul baabuu yahay alladii mafcuulkaasoo lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilkiis aan la magacaabin wa huwa almafcuul aladii lam yusama faaciluhu alismu ismu weeyi almarfuucu la rafciyo alladii ismigaasoo lam yudkar aan la sheegin macahu asaga la jirkiisa faaciluhu kii sameeyey lama sheegin wauqiima huwa isagaa waxaa la joojiyey muqaamahu booskiisii oo fasaara wuxuu noqday marfuucan marfuuc buu noqday bacda an kaana mansuuban markuu mansuub aha kadib wa cumdatan tiir buu noqday bacda an kaana fadlatan intuu fadlo aha kadib falaa yajuusu ma banaana xadfu in ma banaana walaa taqdiimuhu in la hormariyana ma banaana cala alficli ficilka laga hormariyo wayajibu waxaa waajibaya taaniiu lficli ficilki in la taaniisiyo in kaana haduu yahay faacilkii muanaan muana naxwu dulibat hindun wanaxwu ida zulzilat اlardu wayajibu waxaa waajibaya an laa yalxaq alficla ficilka inaysan haleelin calaamatu tasniyatin calaamad musane aw jamcin calaamad jamc in kaana hadduu yahay naayu faacilku musanan mid laba ah aw majmuucan ama jamc hadduu yahay naxwu duriba zaydaani wa duriba zaydun wayusamaa aydan waxaa kaloo lagu magacaabaa annaa'ib can alfaacil kii faacilka naa'ibka ah ayaa lagu magacaabaa wa hadihi alcibaaratu cibaaradan annaa'ib can alfaacil libni maalik baa iska leh wahiya iyadu aksaru libni maalik wahiya intaasi nusa qaar bay ku sugan yihiin wahiya iyadu axsanu iyada ka wanaagsan oo wa akhsaru ka kooban cibaaradaas dheer tana ka kooban oo ka wanaagsan sheekhu halkan wuxuu inoo sheegay raximah llahu tacala marfuucaadka kii labaad waxaan soo aragnay marfuucaadku inay toban halkan wuxuu inoo sheegaya kii labaad oo ah almafcuulu aladii lam yusama faacilhu mafcuulkii aan la magacaabin faacilkiisa aan la magacaabin sheekh waa inoo tacriifiyey almafcuul ladii lam yusama faacilhu tacriif buu inaga siiyey wuxuu inoogu tacriifiyey waa ismi kow waxaa baxay ficiliyo xaraf baa baxay iyo jumlaa baxday marka ismi laleeyahay ismigaas inuu yahay ismi sariix ah iyo inuu yahay ismi markaasi aan sariix ahayn sariix waxaa way midka loo yaqaano muawalka muawalka waa an masdariyeah ama xarfu masder iyo ficil baa ismi laga keenaya muawal baa loo yaqaanaa sariixuna waa ismiga caadi waa maxamed iyo cali ismi sariixa la yidhahdaa marka ismigu sariixan kaana aw muawalan wuu soo gudagelaya ayib waxaa kaloo soo gudagelaya alismu alaahiru wlmudmar waa soo gudagelaya marka alsmu marka la leeyahay intaas buu ku guda jiraa hadduu yahay ismi sariixa iyo hadii uu yahay muawan haddii uu yahay aahir haduu yahay damiir intuba waa koobsanaya alismu wey almarfuucu marfuuc weeye marfuuc marfuuca lafdiga marfuuca ka noqdo ama taqdiir ahaan marfuuca ka noqdo duriba zaydun waa marfuucu lafdan duriba alfatana waa marfuucu maxalan maxalu ka rafcisan yahay xarakadu waa muqadar xarakadiisu waa muqadar marka alismu almarfuucu aladii lam yudkar macahu faaciluhu waa midka aan la sheegin kii sameeyey baan la sheegin waa la xadfay waa la xadfay oo arad aqraada ka mid a ah ayaa loo xadfay ujeeddo ka mid a ah ujeedooyinka loo xadfay waa arki doonaa aqraada markaas loo xadfo faacilka inta badanna waxaa ka warama markaas ahlubalaaaha ayaa ka warama sheekh wuxuu noo sheegay raximah inuu yahay naayb ama almafcuul ladii lam yusama faaciluhu waa ismi ismigaas waa rafcisan yahay lama sheegin ciddii samaysay lama sheegin ismigaasi booskii faacilka ayuu buuxinaya wauqiima huwa muqaamahu ay muqaama faacil ismigan ayaa booskii faacilka degaya ismigan haddaba almafcuul ladii lam yusama faaciluhu marfuuc buu noqday marka hore laakiin mansuub buu ahaa daraba zaydun camran buu ahaa zayd baa meesha laga saaray oo faacilkii ah camar baa booskii yimid idan mka maxaa la ohanaya duriba camrun baa la ohanaya duriba camrun idan midka uu tacriifinaya waa camarkaas wey camar waa ismi ko waa marfuuc waa labo aladi lam yudkar macahu faaciluhu waa la garaacay duriba camru camar ciddii garaacday lama sheegin lam yudkar macahu faaciluhu ciddii garaacday lama sheegin haddaba asagaa wuxuu buuxinayaa faacilkiisii booskiisii isagaa buuxinaya muxuu noqday marka fa saara bacda an kaana mansuuban marka hore muxuu ahaa daraba zaydun camran soo ma ahayn mansuub buu ahaa maantana muxuu noqday duriba camrun marfuuc buu noqday wa cumdatan bacda an kaana fadla marka hore muxuu ahaa fadluu ahaa mansuub buu ahaa mansuubka iyo majruurku waa fadla la yidhaahdaa marfuucna waa la cumdu marka markii hore fadlu ahaa maanta laakiin cumduu noqday maadaama marfuucuu noqday mar sidaa hadday tahay wuxuu qaadanaya axkaamtii faacilku u lahaa sagaalka xukuman soo marnay wuu qaadanaya sagaalkiiba wuu qaadanaya saa darteed sheekh wuxuu noo sheegay axkaamtiiba dib u celiyey axkaamtii faacilka kusoo marnay ayuu dib u celiyey oo muxuu yidhi falaa yajuusu xadfuhu xadafkiis ma banaana waa annaga soo sheegnay faacil lama xadfo mawaadic maxsuura amaakin maxsuura mooyaane asaakan lama xadfo lama hormariyo lagama hormariyo ficilkiisa aacilku waa inuu ka dambeeya aacilku wa inuu ka dambeeya faacilku kama hormaro ficilkiisa naab faacilkuna waa la mido ficilkiisa kama hormaro haddii uu yahay naab faacilku hadduu muanas noqdo ficilkiina muanas baa laga dhigaya calaamatu tanii baa la gelinaya tanii baa la gelinaya duribat hindun hindun waa naab faacilkii waa muanas weli waa xaqiiqu taniiskii shuruuddina waa laga hayaa in duriba ta la geliyo laazim bay noqonaysaa duribat tada in la geliyo laazim ayay noqonaysaa idaa zulzilat alardu alardu in la taaniifiya banaan inaan la taaniifinna banaan oo anaga soo marnay ismiga daahirka hadduu yahay majaaziyu taaniis hadduu yahay jaaza taaniis اlficli wa jaaza tadkiiruhu oo carabi ahaan waxaa banaan in la yidhaahdo zulzilat اlardu ama zulzila alardu labadu waa banaanta alacat الshamsu wa alaca الshamsu anaga soo aragnay labadu way banaanaayeen kana waa sidii oo kale carabi ahaan way ku banaanta marka ka dambe waa majaaziyu taaniif ka hore laakiin waa xaqiiqiyu taaniif idan waa laazim in lagu daro wuxuu sheekhu inoo sheegay raximahullah ficil faacilku hadduu muane yahay ama jamc hadduu yahay naafaacilku hadduu yahay muane ama jamc hadduu yahay ficilkii calaama tusinaysa inuu naafaacilku muane ama jamc yahay lala xiriirin mayo tusaale waxaa weeyaan duriba zaydaan azaydaan waa naafaacil waa muane ficilkii duriba l duriba lama ohan ayib azayduuna waa naay faacilkii duribuu lama odhan duriba ficilkii calaamad jamci waa laga reebay wuxuu sheekhu inoo tilmaamay raximah اllah inuu leeyahay almafcuul aladii lam yusama faaciluhu inuu magac kale leehay magac kale inuu leeyahay magacaas waxaa weeyaan annaa'ibu can ilfaacil waa kii faacilka naaibka ahaa waa kii faacilka naaibka ahaa sheekhu markuu sheegay wuxuu cibaadadani nusa qaar waxay qorayaan cibaaradani waxaa leh ibnu maalik baa leh sidaana waxaa sheegay abu xayaan oo wixii lam araha liayrihi cidaan asaga ahayn oomaan arag buu yidhi cibaaradan cidaan ahayn ibnu maalik oomaan arag culimmadii ka dambaysayna way isticmaaleen marka ibnu maalik raximah allahu tacaala ayaa ku sheegay annaa'ibu can alfaacil annaa'ibu can alfaacil in laga cabiro ayaa sheekh wuxuu yihi axsanu wa akhsaru ayadaa fiican ayadaa kooban axsan maxay u tahay liannaha awdax fii bayaan muraad ujeeddada laga leeyahay ayadaa caddaynaysa ujeeddada laga leeyahay ayadaa markaa si wacan u caddaynaysa marka maadaama maqsuudkii la doonaya iyadu ay caddaynayso annaa'ibu can alfaacil kii faacil ka naaib noqonaye kii faacil ka naaib noqonaye muraadkii maqsuudkii loo jeeday ayadaa markaasi caddaynaysa shayga labaad waxaa weeye oy kaga fiican tahay haddii la yihahdo almafcuul اladi lam yusama faacilhu mafcuulkii aan la magacaabin faacilkiisa waxyaalaha faacilka booskiisa degaa mafcuul keliya maha isagaa inoo soo wada afar shay oo mafcuulku ka mid yahay saddex shay oo kale ayaa booska faacilka dega haddii la yihahdo almafcuul ladi lam yusama faacilhu hadii la yihahdo mafcuulku baa la sheegay saddexda kale mesha waa ka baxeen laakiin haddii la yihahdo annaa'ibu can ilfaacil haddii la yidhaahdo maxay noqonaysaa dhammaan way soo gudagelayaan kii faacil naaib ka ahaa oo markaa mafcuulu bihigii ahaa oo darafka ahaa oo jaari majruurka ahaa oo masdarka ahaa dhammaan cibaaradaasi way shamlinaysaa marka cibaarada saasay oga wanaagsan tahay maqsuudkii muraadkiina way caddaynaysaa waxyaalo mid kale soo gudagelayna waa soo gudagelaya waana ka kooban tahay aksar ka kooban tahay almafcuulu aladi lam yusama faacilu hadal dheer buu ahaa kana annaa'ibu can alfaacil marka cibaaradaas ayaa ka kooban kana wanaagsan wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wahuwa almafcuul adi lam yusama alismu ismu weeye almarfuucu la rafciyo aladii kaasoo lam yudkar aan la sheegin macahu asaga la jirkiisa faacilhu faacilkiisa lama sheegin wa uqiima huwa asaga waxaa la joojiyey muqaamahu ay muqaama faacili huwa oo eh, almafcuul ladii lam yusama waxaa la joojiyey muqaamahu muqaama alfaacili faacilka booskiisa la joojiyey oo la dhigay fasaara wuxuu noqday markii la joojiyey marfuucan mid la rafciyuu noqday bacda an kaana mansuuban markuu ah mansuub wa cumdatan tiir buu noqday bacda an kaana fadla intuu ahaa fadle kadib falaa yajuusu ma banaana xadfuhu xadafkiisu ma banaana walaa taqdiimuhu taqdiimkiisana ma banaana laga hormariyo cala alficli ficilka laga hormariyo lamana xadfi karo ficilkana lagama hormarin karo wayajibu waxaa waajibaya taaniiu lficli ficilkii in la taaniisiyo in kaana muanaan hadduu yahay muana ficilkiis in la taaniisiya waajiba hadduu faacilku muana yahay naxwu duribat hindun duribat waa ficil maadi oo muqayr siiqa ah taduna waa taa tanii hinduna waa nahay faacilki wanaxwu ida zulzilat اlardu idaadu waa darfu lima yastaqbil min azamaan zulzilat waa ficil maadi oo muqayru siiqa ah taaduna waa taa tanii alarduna waa nahay faacilki wayajibu waxaa waajiba anlaa yalaa waxaa waajib ah wayajibu waxaa waajibaya anlaa yalxaqa inuusan haleelin alficla ficilkii calaamatu tasniyatin calaamad markaas laba ku dhacaysa aw jamcin calaamad jamc ku dhacaysa waxaa waajiba ficilka inaan lagu darin calaamad laba ku dhacaysa ama jamc ku dhacaysa waa goorma in kaana hadduu yahay faacilku musanan musana haduu yahay aw majmuucan hadduu yahay majmuuc wayajib waxaa waajiba anlaa ah. yalxaqa inuusan haleelin alficla ficilkii calaamatu taniyatin calaamad laba tusinaysa aw jamcin jamc tusinaysa in kaana waa hadduu yahay faacilku musana musana haduu yahay aw majmuucan jamc haduu yahay naxwu duriba zaydaani wa zayduun duriba waa ficil maadi o muayr siiqa ah azaydani waa nahi faacil marfuucun calaamatu rafci alif niyaabata can dam liannahu muana waduriba ficil maadiy muayru siiqa ah azayduna waa nahi faacil marfuucun calaamatu rafci alwow niyaabata can dama liannahu jamcu mudakar saalim wa yusama waxaa lagu magacaaba aydan noqonaya ay idnaa aydan annaa'iba can alfaacil waxaa lagu magacaabaa kii faacil ka naa'ib noqonayey wa haadihi alcibaaratu cibaaradan annaaib can alfaacil libni maalik bay u sugnaatay wahiya cibaaradani axsanu ayadaa ka wanaagsan tii markaa sheekhu uu tilmaamay oo wa akhsaru ka kooban wuxuu sheekhu yii raximah llah wa yusama waxaa lagu magacaabaa ficluhu ficilka naaib faacilka qaadanaya waxaa la yidhahda alficl almabniya lilmafcuul ficilkii loo dhisay mafcuulka loo dhisay wاlficl اmajhuul ficl majhuulkana waa la yihahdaa ficl majhuulna waa la yihahdaa wاlficl اladii lam yusama faaciluh ficilka aan la magacaabin faacilkiisana waa la yihahdaa fain kaana hadduu yahay alficlu ficilkii maadiyan maadi hadduu yahay duma awaluhu awalkiisa waa la daminaya waa la godaya wa kusira waa la kasrinayaa maa shayga qabla aakhirihi aakhirkiisa ka horeeya wain kaana mudaarican mudaaric hadduu yahay duma awaluhu awalkiisaa la daminayaa wa futixa waxaa la fatxinayaa maa qabla aakhirihi aakhirkiisa xaraf ka horeeyana waa la fatxinayaa naxwu duriba zaydun weeye wayudrabu zaydun fain kaana almaadi maadiga hadduu yahay mabduu'an mid lagu bilaabay bitaa'in zaaidatin ta zaaida duma awaluhu awalkiisa la daminaya wthaaniya xarafkiisa labaad naxw tuculima watuduuriba weeye wain kaana hadduu yahay mamduuan bihamzati waslin mid lagu bilaabay hamsulwaslina duma awaluhu awalkiisa la daminaya wathaaliثuhu xarafkiisa saddexaad naxwu unuliqa waاstukrija weeye wain kaana almaadi maadiga hadduu yahay muctala lcayni caynkiisu miduu buko falaka waxaa kuu sugnaaday kasru faaihi fadiisa in la kasriyo oo fatasiru waxay ahaanaysaa caynuhu cayn yaa yaa bay noqonaysaa naxwu qiila wabiica walaka waxaa kaloo kuu sugnaaday ishmaamulkasrati kasra in la ursiiyo adama dama in la ursiiyo wa huwa ishmaamkuna khaldulkasrati kasrihii waa in lagu daro bishayin shay shaygaasoo min sawti dama damo codkeeda ah walaka waxaa kaloo kuu sugnaaday damulfaai fadi inaad damiso oo fatasiru caynuhu caynkiisi waxay noqonaysaa waaw wow saakinatan reeban naxw quula wabuuca weeyaan halkan wuxuu ka waramayaa sheikhu raximah ullah ficilka qaadanaya ee naabi faacilka isbedel ku dhacaya magacyo uu leeyahay iyo isbedello ku dhacaya wuxuu hormariyey ficilkaasi magacyaha uu leeyahy magacyaha uu leeyahay waxaa ka mid a ah, alficlu almabniyu lilmafcuul magacaasi waa leeyahy alficlu almabniyu lilmafcuul waxaan loo leeyahay almabniy lilmafcuul mafcuulkii baa naab looga dhigay naab faacilkii booskii faacilka waxaa la joojiyey mafcuulkii marka waa ficilkii mafcuulka qaadanayay oo faacilka booskiisa mafcuulku u dhacayay weeyaan alficlu almabniyu lilmafcuul magacaas waa la yidhaahdaa alficlu majhuulna waa la yidhaahdaa majhuul waxaa loo leeyahay faacilkiisi baan la garanayn maadaama faacilkiisi la xadfay faacilkii baan la garanayn marka waa ficil majhuula saasaa loo leehay liljahli can ilfaacil faacilkii baa markaasi jaahil laga yahay axyaanan mararka qaarkood faacilkii sameeyey ayaan la garanayn axyaana waxaa lagu qaydayaa yani mararka qaarkood waa la garanaya sida khuliqa alinsaanu cidda insaanka abuurtay waa la garanaya waa allah alinsaan waa naay faacil kaasoo kale marka faacilkii waa la garanaya marka alficlu almabniyu lilmajhuulna waa la yidhaahdaa alficlu اladii lam yusama faaciluh kaana waa la yidhaahdaa ficilka aan la magacaabin faacilkiisa saddexda magacba ficilkaasaa leh waa ficilka mafcuulkiina faacil looga dhigay booskii faacilka la dhigay ama ficilka majhuulka oo markaasi ciddii samaysay aan la garanayn axyaanan iyo ficilka aan la sheegin faacilkiisa saddexda magacba asagaa leh markuu sheegay magacyahaas inuu leeyahay ficilku ee wuxuu tilmaamay ficilka isbedel ku dhacaya ficilka faacilka qaadanaya isbedel ku dhacaya ayuu sheekhu haddaba tilmaamay isbedelkaas sheekh wuxuu inoo sheegay ficilku hadduu yahay maadi awalkiisa waa la daminaya awalkiisa waa la daminaya aakhirkiisa xaraf ka horeeyana waa la kasrinaya waa hadduu maadi yahay kuwa laga soo reebaya waa arki doontaa awalkiisa la daminaya qabla aakhirkana waa la kasrinaya hadduu mudaaric yahayna awalkiisi waa la daminaya qabla akhirkana waa la fatxinaya halkaa marka sheekhu maadi iyo wuxuu inoogu sheegay mudaaric buu inoogu sheegay amar inooma sheegin amarkii inooma sheegin maxaa yeelay amarku yaani markaasi naab faacil ma qaato naab faacil ma qaato amar faacilkiisu dhammaan waa madkuur idrib marka la yihah faacilku waa anta udkur waa anta markaasi quumu faacilku wowga weye marka faacilkiisu dhammaan waa madkuur weeye marka almabniyu lilmajhuul amar lagama dhigo haddii aad maqasho ficilkan waa mabniyu lilmajhuul ima an yakuuna maadiyan wa ima an yakuuna mudaarican sheekhu waa inoo miaaliyey wuxuu inoogu miaaliyey duriba zaydun zaydkaasi waa naaibulfaacil ficilkaa asalkiisa darabu ahaa daraba takyiir baa lagu sameeyey maadaama maadi uu yahay awalkii waa la damiyey qabla akhirko radana waa la kasriyey zayd asalkii wuxuu ahaa mafcuul buu ahaa oo daraba camrun zaydan buu ahaa maadaama camar meesha laga saaray booskiisii zayd baa degey booskii camar zayd baa degey zayd marka waxaa lagu ohanaya waa naaibulfaacil ficilkiina isbedelkaas ayaa ku imaanaya ficilka marka waxaad ohan karaysaa waa ficlu mabniyun lilmafcuul waad ohan kartaa mafcuulkiibaa booskii faacilka loo dhigay waa ficil majhuul ah ciddii markaasi wax garaacday asaalatan lama sheegin zayd in la garaacay waa la sheegay laakiin yaa garaacay faacilkii lama sheegin waa ficil majhuula weeye oo ciddii samaystay baa meesha ayaan la sheegin waa ficil lam yusama faaciluhu kii sameeyey lama sheegin marka intaasoo magac asagaa leh yudrabu camrun yudrabu waa ficil mudaaric awalka waa la daminaya qabla aakhirkana waa la fatxinaya yudrabu awalka dami qabla akhirkana fatxi marka ficilkaasna waxaa ku dhacaya taqyiirkaas awalka in damiyo qabla akhirkana la fadxiyo maadaama mudaaric yahay magacyihii buu yeelanayaa alficlu mabniyu limafcuul alficlu lmajhuul alficlu aladii lam yusama faaciluhu waa ficilkii yani markaa mafcuulka booska faacilka loo dhigay ko waa ficilkii majhuulka ahaa waa ficilkii majhuulka ahaa yani ciddii samaysay aan la aqoonin waa ficilkii markaasi faacilkiisii aan la magacaabin intuba isaga ale kadib wuxuu tilmaamay sheekhu raximahullah ficilka haddii taaulmasiid lagu bilaabo tada loo yaqaano taaulmasiid haddii ficilka lagu bilaabo isbedelkiisu sidaa waa ka bedelaya awalkaa la daminayaa aanigana waa la daminaya xarafka koowaad baa la daminaya xarafka labaadna waa la daminaya wuxuu noogu miaaliyey tacalama waxaad oranaysaa tuculima tuculima taadii awalki waa la damiyey caynkiio xarafka labaadna waa la damiyey tuculima tuduriba awalki waa la damiyey aanigiina waa la damiyey duma awaluhu wa aanihi waa haddii uu yahay mid wata taa haddii uu yahay mid wata hamsatu awalkii baa la daminaya xarafkii saddexaadna waa la daminaya duma awaluhu wa aaliuhu aali waxaa weeyaan nuia unuliqa hamzadii oo awalka waa la damiyey da'dii oo aalidkana waa la damiyey unuliqa ustukrija hamzadii oo awalka waa la damiyey tadii oo xaraf saddexaadna waa la damiyey mar haddii uu yahay mid lagu bilaabay hamsatulwasli labadaas isbedel ayaa lagu samaynaya hadduu yahay ficilka majhuulka laga dhigayo ama muqayrusiiqaha laga dhigayo haddii uu yahay ficil caynka ka buka waxaa kugu banaan xarafka fada xarafka koobaad marka lagu leeyahy faaulkelima iyo caynulkelima iyo laam kalima wuxuu ku socdaa isilaaxay sarfiyiintu ku socdaa sheekhu oo sarfiyiinta kelmadda koobaad waxay yidhahdaan waa faa lkalima kelmadda xarafkeeda koobaad waxay yihahdaan faa lkalima xarafkeeda labaadna waxay yidhahdaan caynu lkalima xarafka saddexaadna waxay yidhahdaan laamu lkalima marka naxwiyintun waxay ku raacayaan sarfiyiinta bay isilaaxa ku raacayaan faa lkalima caynu lkalima laamu lkalima ficilku haddaba hadduu yahay ficil muctalu ah xarafka labaad baa buka waa ficil maadi caynkana waa ka buka maxaa la yeelayaa marka marka muqayru siyuuq ama majhuul laga dhigayo waxaa kugu banaan fadiisa saddex xarakaa kugu banaan saddex xarako ayaa kugu banaan xarakooda koowaad waxa weeyaan inaad fadi kasriso inaad fadi inaad kasriso fadii marka la kasriyo caynkaas haddii uu ya ahaana ya buu iska ahaanaya haddii wow u ahaana yaaba loo qalbinayaa mar haddii fadii la kasriyey xarafkii caynka yaal wow hadduu ahaana yaabaa loo qalbinaya hadduu ahaa yana yanimadii bay baaqi ku noqonaysaa marka kelmaddi waxad ohanaysaa iila waad ohanaysaa iila waxaad ohanaysaa biyaca waxaad ohanaysaa kiila waxaad ohanaysaa hiida waa luqatu quraysh quraysh ayaa sidaa isticmaasha iyo cidda markaa jaarka laah ayaa sidaa isticmaasha markay ku dhawaaqayaan kelmad xarafka labaad uu yahay xarfu cillo markay ka dhigayaan muqayru siiqo awalkay kasrinayaan xarafkii labaadna hadduu wow ahaanaya bay u qalbinayaan hadduu ya ahaanayaanimadii ayay u daynayaan marka ayagaa luqadooda weeyaan qur-aankana waa lagu akhriyey qiila waqiila ya ardu blaci maaki wagiida almaau qiila iyo iila iyo iida waa laba ficlo labadua maqayru siiqa ah wey mabniyun lilmafcuul weeyaan luqada labaad waxaa weeyaan in lagu sameeyo ishmaam walaka ishmaamu lkasrati adamata wahuwa khaltu lkasrati bishayin min sawti dama waa luqada labaad weeye luqada labaad waa ishmaam baa layihaha ishmaam ishmaamku isagaa inoo fasiray waa in la ursiiyo kasradii damo ishbaamkiibuu sii fasiray waa in lagu daro kasrihii wax ka mida codka damada in lagu daro codka damada in lagu daro ayaa ishmaam la yidhaahdaa yacni kelmadii waxaad ishaaraysaa si qof markaa damo ku dhawaaqaya shay damisan ku dhawaaqaya dibnihii baad soo gudaysaa kadib aad marka waxay ku dhawaaqaysaa kasra khaalisa qiila baad ohanaysaa qiila biica ayaad ohanaysaa ishmaam baa taas la yidhaahdaa marka qof marka hore markuu eego wuxuu moodayaa in dambe lagu dhawaaqayo laakiin marka la tilmaamo damadii ayaa intaan lagu dhawaaqin kasra maxdiya ayaa lagu dhawaaqaya luqadana waxaa isticmaala carabta qolo la yidhaahdo yani markaasi qays qolo ka mid ah yani markaasi badankoodu way isticmaalaan qoladaa qays la yidhaahdo badankoodu way isticmaalaan kadalika qolada banu asad ayaguna waa isticmaalaan in markaasi ishmaamkaas ay ku dhawaaqaan xagga fasaaxadana waa luqada labaad weeye taa koobaad taan soo sheegnay oo kasra maxdi in lagu dhawaaqo waa luqada ugu faseexsan weeye marka lagu dhawaaqaya kelmadahan yani markaas caynka ka buka tan waxay noqonaysaa ta labaad bay noqonaysaa luqa saddexaad baa jirta luqadaas maxay tahay fadi in la damiyo fadii in la damiyo caynka xarafki yaalla wow hadduu ahaana wownimadii in loo daayo hadduu ya ahaana wow loo qalbiyo oo la yidhaahdo quula buuca kuula uuda la yidhaahdo luqadaas waa midda ugu hooseysa xagga luqaadka luqada ugu hooseysa weeyaan marka qola la yihahdo facas iyo bani dubayr ayaa markaa isticmaala faqcas iyo banu dubayr ayaa markaa luqadaasna isticmaala waxaana ku yimid qowl shaacir layta wahal yanfacu shaya laytu layta shabaaba buuca fashtaraytu layta waa xarfu tamani alla waxayaa i wahal yanfacu shaya laytu laytu waxbay taraysaa tamani wax miyuu tarayaa tamani yani markaa mujarad ah layta shabaaban dhalinyarnimo alla dhalinyarnimo buuca maa la iibiyo oo fashtaraytu marka aan soo iibsado shaahid waxaa weeyaan layta shabaaban buuca wey buuca buuca luqadaas bani faqcas iyo markaasi bani dubayr luqadoodii weeyaan buuca kuwii kalena bannaan in la yidhaahdo biicana bannaan ishmaamkina bannaan marka saddexdaa weji ayaa ku bannaan kelmaddu haddii ay tahay yani markaasi kelmad ulaai ah ama ficil ulaai ah oo maadi ah oo caynka ka buka saddexdaa weji ayaa markaasi muqayrusiiqo looga dhigi karaa marka Eh, masaaishaas ayuu sheekhu inoo tilmaamay raximah اllah wuxuu sheekhu yihi wayusama waxaa lagu magacaabaa ficluhu ficilkiisa alficl اlmabniya lilmafcuul ficilkii mafcuulka loo dhisay oo booskii faacilka mafcuulkii baa loo dhigay wاlficl اlmajhuula ficil majhuulana waa la yidhaahdaa ficil majhuulna waa la yidhahda alficl mabniy lmajhuul maxaa loo leeyahay liljahli bifaacilihi faacilkiisii ayaan la garanaynin wاlficl aladii lam yusama faaciluh waxaa kaloo la yidhaahdaa ficilkii faacilkiisa aan la magacaabin لأن الفاacل baعd الxadفi saara غayra musaman fi اkalaam faacilkii marka la xadfay midaan meesha lagu sheegin buu noqday marka faacilkiisii ayaa la xadfay fain kaana اficlu ficilku haduu yahay maadiya maadi haduu yahay duma awaluhu awalkiisa waa la godaya waa la daminaya wa kusira waa la kasrinaya maa qabla aakhirihi aakirkiisa waxa ka horeeyana waa qabla aakhirka xarafka dhacayna waa la kasrinaya wain kaana hadduu yahay ficilku mudaarican mudaaric hadduu yahay duma awaluhu awalkiisa la daminaya wa futixa waxaa la fatxinaya maa qabla aakhirihi aakhirkiisa xaraf ka horeeya naxwu duriba zaydun weeyaan duriba ficil maadi mabniyu lilmajhuul ama muqayiru siiqa marka la sheegayo ayib mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min acraab zayduna waa naa'ib faacil wa yudrabu zaydun yudrabu ficil mudaaric muqayiru siiqa ama mabniyu lilmajhuul zayduna waa faacilkiisi fain kaana maadi maadigii haduu yahay mabduuan mid lagu bilaabay bitain ta tadaasoo zaaidatin zaaid ah duma waxaa la daminaya awalu awlkiisa waa la daminaya waaanihi xarafka labaadna waa la daminaya naxwu tuculima watuduuriba weeye tuculima alcilmu wa tuduriba fi daar tuculima alcilmu tuculima waa ficil maadi oo muayr siiqa weeye tuculima waa ficil maadi oo muayr siiqa ah alcilmuna nafaacil buu noqonaya wa tuduriba tuduuriba waa ficil maadi oo muqayru siiqa ah ayib fi daarina jaari majruurkana wuxuu noqonaynaa faacilkiisi wain kaana hadduu yahay mabduucan mid lagu bilaabay bihamzati waslin hamzatu lwasli duma awaluhu awalkiisa ayaa la daminayaa wa haaliثuhu xarafka saddexaadna waa la daminayaa naxwu inuliqa istukrija inuliqa hamsadii awalkii ah iyo xarafkii labaad xarafkii saddexaad oo tada ah ayaa markaasi la daminayaa wastukrija hamzadiio awalkii ah iyo tadiyo aalia la daminaya wain kaana maadi maadigu hadduu yahay muctala cayni caynka mid ka buka falaka waxaa kuu sugnaaday kasru faaihi faadiis inaad kasriso fatasiiru caynuhu caynkiis waay noqonaysaa yayabay noqonaysaa naxwu qiila wabiica walaka waxaa kaloo kuu sugnaaday ishmaamulkasra kasradii inaad ursiiso adama dame inaad ursiiso wa huwa ishmaam khaldu kasrati bishayin shay shaygaasoo min sawti dama damada codkeeda ah walaka waxaa kaloo kuu sugnaaday damulfaai fadi inaad damiso markuu kuleeya waa kelmadda awalkeedii buu ujeedaa ayib walow kelmadda fa lagu bilaabin waa xarafka ugu horeeyu ujeedaa walaka waxaa kaloo kuu sugnaaday damulfaai fadi inaad damiso fatasiiru caynuhu caynulkelima waxay noqonaysaa waawan saakina wow reeban naxu quula wabuuca weeye miaalkii wannaaibu kii ka naaib noqonayay can ilfaacili faacilkii ka naaib noqonayey calaa qismayn laba qaybood wey faacil waxaa ka naaib noqda yani markaas waa laba qaybood faacilku waa laba qaybood yani wanaa'ibu can alfaacil calaa qismayn bimacnaa naaib faacilku laba u qaybsamaya aahirin mid daahir ah iyo mudmarin mid damiir ah faaahiru aahirkii naxwu waidaa quria alqur'aanu weye waidaa quria alqur'aanu wey miaalku waduriba maalu weye wqudiya اmru weye wqutila اkharaasuun weye wayucrafu اmujrimuun wey wاlmudmaru mudmarkii naxwu duribtu waduribnaa waduribta ilى aakhiri ma taqadam wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximah اllahu tacaala naab faacilku wuxuu u qaybsamayaa daahir iyo damiir daahirku waa magaca caadiga wey magaca caadiga wey markaasi magacan qofka loo bixiyo ayaa daahir la yihaahdaa ayib wuxuu kaloo noqdaa damiirna wuu noqo damiirku waa magacuyaal booskii ismiga ayuu markaasi magaca caadiga booskiisibu markaa buuxinaya waa magacuyaal daahirkii sheekhu waa inoo miaaliye wuxuu inoogu miaaliyey waidaa quria alqur'aanu idaadu waa darfun limaa yastaqbilu min azamaan quria waa ficil maadi oo muqayiru siiqa ah ama mabniyun lilmajhuul ah alqur'aanu waa naa'ibu faacil marfuucun wacalaamatu rafcihi damatun daahiratu cala aakhirihi wduriba malu duriba waa ficil maadi mabniyu limajhuul maluna waa naaibu faacil marfuuc calaamatu rafcihi damatu aahiratu cala akhirihi wa qudiya mru qudiya qudiya ficil maadi muayru siiqa ama mabniyu limajhuul almruna waa naaibu faacil qutila alkharaasuun qutila waa ficil maadi oo muayru siiqa ah alkharaasuuna waa naaibu faacil marfuucu wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabata can dama لأنhu جمع المذkr الsاlm ويucرف المجrimuun intaas marka waa wada maadi ويucرف المجrimuuna يucرف waa فicل mdاaرع marفuuع وcalاamaة رفعhi ضmة ظاahiraة عalى آkhirihi يucرف فicل mdاarع mabniي للmجهuul marفuuع وcalاamaة رفعihi ضmة ظاahiraة عlى آkhirihi المجrimuuna waa naaب faacil المجrimuuna waa naaب faacil marfuuع وcalاamaة رفعihi alwaaw نiyaabaة can الضmة لأnnahu jamc mudakr aلsaalim intaa markuu inoogu miaaliyey sheekhu ismi daahir ah oo nafaacil noqday ayaa markaasi wuxuu kaloo ku daray qaybtii labaad oo markaa nafaacil ku noqonayay qaybtaas maxay tahay waa damiirkii wey damiirkii wuxuu inooga tusaaleeyey saddex buu inooga tusaaleeyey duribtu wa duribna wa duribta damiirka waa kii aan kusoo marnay baabfaacil waa kii baabfaacil aan halkaana ishaaru naga siiyey waa damiirkii mutasilka ahaa ama markaasi munfasilka ahaa ama mutasil aw munfasil ha noqdo damiir rafcihii ama ha noqdo mutasil ama munfasil ha noqdee waxaan soo marnay mutasilkiis inuu ahaa inuu ahaa markaasi lix iyo toban damiirkii mutasilka ahaa oo maxal rafcaha yaalay lix iyo toban buu ahaa kadalika damiirkii marfuuc ahaa oo munfasilka ahaana wuxuu ahaa labiyo toban marka labiyo tobankaas lagu daray lix iyo tobankaas intuba naay faacil way noqon karaan sheekhu marka wuxuu inooga misaalay saddexdii ugu horreysay laba mutakalim iyo hal mukhaaab ah duribtu duriba ficil maadi mugayiru siiqa ama mabniyu lilmajhuul mabniyun cala asukuun laa maxala min acraab wataw damiiru mutasilu mabniyu cala dami fi maxali rafcin ay faacil duriba ficil maadi muayiru siiqa mabniyu cala الsukuun laa maxala min acraab wana damiiru mutasilu mabniyu cala الsukuun fi maxali rafci naay faacil waduribta duribta duriba ficil maadi duriba durib ficil maadi mugayiru siiqa mabniyu cala الsukuun litisaalihi bidamiir rafc mabniyu cala الsukuun litisaalihi bidamiir rafci mutaxarik wataau damiiru mutasilu mabniyu cala اlfatx fi maxali rafci naay faacil ayib duribta waxaa la mida duribti duribtuma duribtum duribtum duribtuna iyo duriba duribat duriba duribuu duribna haddii la yihahdo ma duriba ilaa ana ma duriba ilaa naxnu waa kii munfasilka ahaa ma duriba ma duriba ilaa ana duribtu ma duriba ilaa naxnu wa duribna ma duriba ilaa anta marka antada waxay noqonaysaa nafaacilkii ma duriba ilaa anti ma duriba ilaa antuma maa duriba ilaa antum maa duriba ilaa antuna waa isagoo markaasi munfasilkii weeyaan marka dhammaantood naayib faacil ayay markaasi noqonayaan dhammaantood naayib faacil ayay noqonayaan sida halkaas bay u ahaayeen faacilka u noqonayeen maadaama naayib faacilku booskii faacilka uu buuxinayo booskii faacilka ayay markaas sidaas ayay ku degayaan wuxuu sheekhu yihi raximah allahu tacaala wannaa'ibu can alfaacili kii faacil ka noqonayey calaa qismayn laba qaybood weeye daahirin mid daahir ah waa magac caadi ah wa mudmarin iyo mid damiir ah faaahiru daahirku naxu waidaa quria alqur'aanu weeyaan waidaa quria alqur'aanu shaahidku waxaa weeyaan alqur'aanu waa ismi daahir ah oo naa faacil noqday wa duriba maalun shaahidku waa maal waa ismi daahir ah oo naa faacil noqday wa qudiya almru shaahidku waa almru waa ismi daahir oo naa faacil noqday wqutila alkharaasuun alkharaasuun wey shaahidku ism daahir maay faacil noqday yucrafu lmujrimuuna almujrimuun wey shaahidku waa ismi daahira oo naay faacil noqday wlmudmaru mudmarkii naxwu duribtu weeye duribtu waa lay garaacay wa duribnaa waana la garaacay labada waa mutakalim wa duribta adaa lagu garaacay wa duribti waa gabadhii duribta waa ninkii duribtana waa gabadhii duribtumaa waa nin iyo gabadh markaa noqdaan uribtuma wauribtum wauribtuna wauriba oo markaa huwa ah wauribat oo hiya ah wauriba oo markaas labadii ah wauribuu awowgaas ah wauribna oo dumarkii badnaa ah uribuu raggii badnaa iyo uribna dumarkii badnaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala laakiin yubna waa la binaynaya alficlu ficilkii waa la binaynaya lilmafcuuli mafcuul baa loo binaynaya wayanuubu waxaa ka naaib noqonaya can ilfaacili faacil waxaa ka naaib noqonaya waaxidun mid waaxid kaasoo min arbacati afar ka mid a alwalu kan koobaad waxa weye almafcuulu bihi wey kama taqadam ahaani ka labaad adarfu weeye naxwu julisa amaamuka wasiima ramadaanu athaalit waxa weye aljaaru wاlmajruur naxwu lama suqia fii aydiihim weye alraabicu kan afaraad waxa weye almasdaru naxw faida nufika fi suuri nafkatu waaxida weeye walaa yanuuma naaib noqdo hayr mafcuuli bihi maca wujuudihi haaliba halkan sheekh wuxuu ka warramaya raximah اllahu tacaala yani ficilka marka la doonayo inuu qaato naib faacil naib ha noqdo ismi daahira ah ama ha noqdo damiiri ficilkii waxaa laga dhigaya muqayrsiiqa laga dhigaya laakin yubna alficlu lilmafcuul ficilkii muqayrsiiqa laga dhigaya marka kuwan looga dhigaya naib sida miaalada inooga muuqataa ficilkii waa in muqayrsiiqa laga dhiga oo waxaan is aqbali karaynin ficilkii oo musam ah ficilkii oo musamo ah ohan maysid kuwan ka dambeeya waa naib faacil ohan maysid mar haddii ficilkii aan la bedelin waxaa ka dambeeya faacilin bu iska noqonaya duriba camrun soo ma ahayn haddaan duriba lo daraba hadii iska yidhaahdo camar faacil bu iska noqonaya daraba camrun camar ba wax garaacay marka ay kuwani ismigan daahirka marka uu naai faacil noqonayo ama damiirkani marka uu naai faacil noqonayo awalan waa in ficilkii la bedelaa oo muqayr siiqo laga dhiga maadi hadduu yahay awalka waa in la godaa qabla aakhirkana waa in la kasriyaa hadduu yahay mudaaric awalka waa in la damiyaa qabla aakirkana waa in la fadxiyaa hadduu taaulmasiid wato awelka iyo aaniga waa in lasla damiyaa hadduu hamswasli wato awelka iyo aalidka waa in lasla damiyaa haddii yahay hulaai muctalucayn ah awelka waa in la kasriyaa ama waa in la damiyaa ama ishmaam lagu sameeya marka isbedelka noocaasa lagu sameeya ficilkii ayaa la ohan karaa ismigan ka dambeeya ama daahir ha noqde ama damiir ha noqdee markaasaa la ohan karaa waa naay laakiin ficilkiioo sidiisii ah ismigan ka dambe naay baan ka dhigayaa ma noqonayo markaas saa darteed sheekh muxuu ku leeyahay laakin yubna alficlu lilmafcuul marka faacil looga dhigayo ismiga daahirka nahay faacil looga dhigayo ama damiirka nahay faacil looga dhigayo ficilka waa in la bedelaa marka koobaad isbedelka markuu yimaado ayuu markaa ismigan isbedelaya laakiin ficilkiion la bedelin ismiga isma bedelayo intaa sheekhu markuu tilmaamay wuxuu kaloo ka hadlay maxaa faacil ka naaib noqda ficilka haddii la xadfo faacilkiisii dooskii faacilka yaa buuxiya maxaa buuxin kara waxyaalihii booska faacilka buuxinayay ayuu markaa sheekhu inoo sheegay afar ayuu markaa inoo sheegay mid hore usoo sheegay mafcuulu bihigii weeye wuxuu raaciyey saddex kale oo markaa iyaguna ka naaib noqonaya faacilka ka naaib noqonaya mafcuulka horan usoo aragnay asaga asala ka labaad waxa weeye darafkii weeye ama darfu makaan ha noqdo ama darfu zamaan ha noqdo kuu yahayba isagaa naaib faacilka noqonaya julisa amaamu waa nahay faacilkii wey julisa waa ficil maadim ayru siiqa mabniyu cala fath la maxal min craab amaamu waa naay faacil marfuucun wacalaamatu rafcihi damatu daahiratu cala akhirihi amaam mudaaf kaafkan mudaafu ilayhi wasiima waa ficil maadi waa ulaaigii markaasi muctalcaynka ahaa wey siima hadda sheekh wuxuu muqayrusiiq oga dhigay awalkii buu kasriyey xarfu cilihiina ya buu u bedelay siima waxaa kaloo banaan suuma waxaa saddexdaa wajiba way ku banaan yihiin ramadaanu marka wuxuu noqday naib faacil buu noqday ramadaanu waa naib faacil marfuucun wacalaamatu rafcihi damatun aahiratu cala akhirihi ka saddexaad oo ka naaib noqonaya naibfaacil faacilka ka naaib noqonaya waa aljaaru waalmajruur waa kii wax jarayey oo xarafkii ah iyo kii la jarayey oo ismigii ah xaqiiqatan waxa naib faacilka noqonaya waa majruurka weeye ka la jarayo ayaa xaqiiqatan naib faacil noqonaya laakiin baabi tatimat kalaam maadaama aysan kala haraynin xaraf jar iyo majruurkiisa ayaa marka waxaa laleeyahay jaar iyo majruur baa naab noqonaya wuxuu noogu miaaliyey walamaa suqia fii aydiihim shaahidka waxaa weeye suqita ficilkaasi waa ficil maadiyo mabniyu lilmajhuul ah ayb fii aydiihim fii waa xarfu jar aydiina waa is majruur jaarkii majruurkaasi wuxuu dhacayaa fii maxali rafcin naab faacil midka afraad oo ka naaib noqonaya faacilka waxaa weeye almasdar weeye wuxuu sheekhu inoogu miaaliyey faidaa nufika faidaa nufika fi suuri nafkat waaxida idaadu waa darfu limaa yastaqbal min azamaan nufika waa ficil maadi oo muqayru siiqa ah fi suuri jaar iyo majruurka nufika lagu tacalujinaya nafkatun weyna faacilka marka waa masdar nafaka nafkan ayib waa masdarkii weeye masderkaasa wuxuu yah faacilkii nufika nafkatun waaxidatuna waa sifo oo waxaa laga sifa nafqadaa laga sifaynaya nafqadaasoo waaxida saddexdan marka darafka iyo jaariga majruurka iyo masderka saddexduba marka ay naa faacil noqonaya saddex shardi baa loo shardiya saddexdaas shardi shardiga kood waxaa weeye meeshaasi mafcuulun bihi waa inuusan joogin shardigaas sheekhaas sheegay walaa yanuubu ayru lmafcuuli bihi maca wujuudihi aaliban yani kuwani ma naaib noqdaan ayadoo mafcuulu bihi meesha uu joogo mafcuulu bihi oo halkan joogaa yani markaasi kuwani ma naaib noqdaan marka waa shari weeye maali wuxuu yihi walaa yanuubu bacdu haadi in wujid fi lafdi mafcuulu bihi waqad yarid mafcuulu bihi oo jooga yani markaasi kuwani naaib faacil ma noqon karaan marka waa shari markay kuwani naaib noqonayaan mafcuul bihi waa in la waayaa saddexdan marka naaib noqonaya ayagu waa biduuni tartiib labada daraf iyo jaari majruur ayagu waa biduuni tartiib laakiin shardiga u yaalla wuxuu yahay boos halkaas mafcuul bihi waa inuusan joogin kaasi waa shardi shardiga labaad waxaa weeye waa inay mukhtas wada yihiin ikhtisaas waa inay markaa haystaan waa in la khasisaa oo hadda waxaad ku garanaysaa dhammaan lama oran waxaa loo idaafeeyey amaama kaafka loo idaafeeyey sawaadix maaha kaafka damiirka ayaa loo idaafeeyey hore waxaan usoo marnay macaarifta waxaa ka mid ahaa almudaafu ilaa waaxidin min almacaarif midka loo idaafeeyo mid ka mida macaarifta kale muxuu noqonayaa macrifuu noqonaya amaamun haddii keligeed halkaa la dhigo waa nakiro laakiin maanta maxaa tacriifinaya damiirka loo idaafeeyo kaafka ayaa macrifo ka dhigaya idan ikhtisaas bay haysataa waa macrifo ramadaan waa calam oo bil ka mida bilaha sanadka ayuu magaciya oo qofku hadduu yihahdo siima ramadaan haddii la yidhaahdo ramadaan kaaga qaldami mayso bil kale waa bil la yaqaano macruufa wey darafkii jaari majruurkii waa la idaafay aydidii him baa loo idaafay oo damiir ah masderkii markuu nahay faacil nafka waa la sifey waaxida lagu sifeeyey marka waxaa shardi ah kuwani markay naaib noqonayaan darafku labada daraf kii zamaaniga iyo kii makaaniga ahaa iyo jaariga majruurku iyo masdarku waxaa shardiga ikhtisaas inay haystaan bimacnaa mubham waa inaysan noqon mubham waa inaysan noqon waxaan la garanayn wuxuu yahay waa inaysan noqon waa inay yihiin mukhtas waa in la idaafeeyaa waa in la sifeeyaa waa in la tacriifiyaa marka ikhtisaas waa inay haystaan shardiga saddexaad wuxuu noqonayaa waa inay yihiin mutasarif kuwo gadgadoomaya waa inay yihiin tasarufka laakiin waa isku khilaafaya qolaba waxbaa tasaruf u noqonaya laakiin waa inaad saa u fahantaa inay tasarufaan waa shari loo sharinayo weeyaan laakiin kayfiya tasaruf waa isu khilaafayaan siday u tasarufayaan waa isku khilaafayaan markaan tilmaami doona insha allah marka afartaa shari waa in la helaa kow mafcuulu bihi waa inuusan joogin waa midda labaad waa inay mukhtas wada yihiin waa inay mutasarif wada yihiin saddexdaa shari ayaa loo sharinayaa sheekh wuxuu raaciyey walaa yanuubu hayru mafcuuli bihi maca wujuudihi haaliban haalib buu raaciyey haalibkan muxuu ka ixtiraazaya sheekhu haalibkan wuxuu ka ixtiraazayaa waxaa dhacday oo la arkay mafcuulu bihigii oo jooga in axyaanan kuwa kale naay faacil ay noqdeen abu jacfar iyo kisaa-i waxay akhriyeen liyujzaa qowma bima kaanuu yagsibuun liyujzaa qowman bima kaanuu yagsibuun yujzaa ficilkaasi waa ficil mudaaric oo muqayru siiqa ah qawmanna waa mafcuulkiisi weeye bimaa kaanuu bimaa jaar iyo majruurkaasaa nahay faacil laga dhiga mafcuul bihigin hadda waa joogaa mafcuul markaasi qawman ah waa joogaa mafcuul taagan baa waxaa laga dhigay bima kaanuu bimaa jaar iyo majruurkaasa nahay faacilkii ah marka haaliban taasuu ku saaraya waana madhabka kuufiyiinta waxay leeyihiin way banaanta iyagu cinda kuufiyiin cinda alkuufiyiin waa jaa-is mafcuul jooga inay kuwan faacil noqon karaan bacdu shawaahidna markaasi way soo qaateen ayadaas ay ka mid tahay laakiin sida badan waxa weeye sida badan mafcuul bihi haduu joogo asagaana ay faacil noqda laakiin bacdu mawaadic waa la arkay bacdu shawaahid ama bacdu ashcaar carabba waa lagu arkay ayadaasna oo bacdu qura ay sida akhriyeenna ayadna waa loo daliishaday sheekhu marka uu leeyahay haaliban madhabkaas ayuu markaa tilmaamaya laakiin yubna waa la binaynaya alficlu ficilki waa la binaynaya lilmafcuuli mafcuul baa loo binaynaya ficilku markii uu faacil qaadanayo waa in mabni lmajhuul laga dhigo wayanuubu waxaa ka naaib noqonaya can ilfaacili faacilki waxaa ka naaib noqonaya waaxidun mid baa ka naaib noqonaya waaxidkaasoo min arbacatin afar ka mid ah alawalu ka koobaad almafcuulu bihi weeye kama taqadam ahaani ka labaad aarfu weeye aarfu weye naxu julisa amaamuka julisa waa ficil maadi mabniyu lilmajhuul mabniyu cala alfatxi laa maxala min alciraaq amaamu waa naaib faacil marfuucu wacalaamatu rafcihi damatu aahiratu cala akhirihi ama mudaaf kaafkana mudaaf ilayh wa siima ramadaanu siima waa ficil maadi mabniyu lilmajhuul ramadaanna waa naafaacilkiisi wey athaaliu ka saddexaad aljaaru walmajruur wey marka amaamukana waa darf makaani ah ramadaanna siima ramadaanna waa darf zamaani ah wey athaaliu ka saddexaad aljaaru walmajruur wey naxwu lamaa suqita fii aydiihim lamaadaasi culamada qaar waxay yhahdeen waa darfu zamaan lamaa goortiiba marka lagu macnaa xiin bay la macno tahay culimada qaar waxay dhameen waa xaraf wujuudi liwujuud ayaa la yidhaahdaa khilaafka markaas waxaan ku arki doonaa yani markaasi kutubta kale insha allah suqida markaas waa ficil maadi oo muqayru siiqo ah fii aydihim jaari majruurkaasna wuxuu noqonayaa naa faacilkii araabicu kan afraad waxa weye almasdaru kan afraad oo ka naaib noqonaya faacilka waxaa weeye almasdaru masdar weeye naxwu faidaa nufika fi suuri nafkatu waaxida ficilkaas muqayru siiqaha waa nufika nafkatuna wuxuu noqonaya faacilkiisii waaxidatuna waa lagu sifeeyey si markaas nafka ay ugu hesho ikhtisaas ugu hesho walaa yanuubu ma naaib noqdo hayrulmafcuuli bihi mafcuul bihi waxaan ahayn ma naaib noqdo maca wujuudihi asagoo jooga isagoo jooga kuwani ma naaib noqdaan haaliban sida markaasi badan waidaa kaana haddii uu yahay alficlu ficilkii haddii uu yahay mutacadiyan mid u tallaabaya linayni laba mafcuul mid u tallaabaya hadduu yahay jucila waxaa laga yeelayaa axadumaa midkood waxaa laga yeelayaa naaiba can ilfaacili faacil midka naaib noqonaya wayunsabu waa la nasbinaya ahaani ka labaad naxu ucطiya zaydu dirhaman weeyaan halkan sheek wuxuu inoo sheegayaa ficilkan muqayr siiqaha laba mafcuul hadduu qaato see la yeelaya ficilku hal mafcuul hadduu qaato waa iska waadix mafcuulkaasaa naai faacil noqonaya mafcuulkaas ayaa naai faacil noqonaya laakiin laba mafcuul hadduu qaato see la yeelaya sheekh wuxuu inoo tilmaamaya labada mafcuul markaa mid ka midun baa naay faacil laga dhigaya keebaa laga dhigaya sheekhu ma cayimin midun baa laga dhigaya jucila axaduhumaa buu ku yidhi axaduhumaa midkood baa laga dhigaya kaas wuxuu noqon karaa ka hore ama wuxuu noqon karaa ka dambe labadu waa ku bannaan yihiin in laga dhigo naay faacil sida miaalku sheekhu ina siiyey ucطiya zaydu dirhaman asalka wuxuu ahaa acطaa muxamadu zayda dirhaman buu ahaa acطaa muxamadu zayda dirhaman muxamedoo faacilka meesha waa laga saaray waa la xadfay muxamedun zayd oo mafcuul awalkii ahaa ayaa laga dhigay zayd oo mafcuul awalka ah ayaa laga dhigay naa faacilkii dirhamanna mafcuul haanigii ayuu markaasi booskiisi yaalla waa nisbisaya isagu cagsi baa banaanoo waxaa la odhan karaa ucطiya dirhamun zaydan waa la odhan karaa iyaduna ucطiya dirhamun in kii labaad laga dhiga naa faacilkii kii koowaadna la nasbiyana way banaanta laakiin labsi hadduu ka oo yani markaasi mafcuul awalkii aanigii aan la kala garanayn taa hore waa haddii la kala garanayo wey mafcuul awalkii mafcuul aanigii waa la kala garanaya laakiin haddii aan la kala garanaynin keebaa mafcuul awalah keebaa aani ah xaalka noocaasa waxay noqonaysaa ka koobaad ubaa naafaacil noqonaya ka labaad lagama dhigi karo markaas sida yani markaas uciya zaydun camran uciya zaydun camran zayd iyo camar keebaa mafcuul awala keebaa aani ah mid kastaba mafcuul aani iyo awal wuu aqbali karaa maadaama mid kasta uu aqbali karo wax qarino markaa kala soocaysa oo kala saaraysa kana awala kana aani ah ma ay jirto mar sidaa hadday tahay waa in sida asalkii loo daaya sida asalku ah waa in loo daaya oo mar haddii meesha faacilkii laga xadfay mafcuul awalkii waa in laga dhiga faacil mafcuul aanigina sidiisa loo nasbiyaa laakiin marka uusan labsi ka imaanaynin waxaa laga dhigi karaa mafcuul awalka ama aaniga kii la doono ayaa marka laga dhigi karaa labada mafcuulna awalka iyo aaniga waxaa jira qaraain iyo calaamad lagu kala saaraa jira labada mafcuul calaamad lagu kala saaro ayaa jira waan arki doonaa baabka markaasi afcaasha labada mafcuul qaadanaya markaan gaarno insha allah waida kaana hadduu yahay alficlu ficilkii mutacadiyan mid u tallaabaya ilithnayn laba mafcuul jucila waxaa laga yeelayaa axadumaa midkood waxaa laga yeelayaa naaiban can ilfaacili faacil midka naaib noqonaya wa yunsabu kii labaadna waa la nasbinaya naxwu uciya zaydu dirhaman hadda kii koowaad buu ka dhigay ka labaadna waa laga dhigi karaa laakiin arrinkaasi waa marka labsi uusan ka imaanayn lakin labsi hadduu ka imaanayo laasim waxaa ah ka koobaad in mafcuul awalka uu noqdo ka labaadna sidiisa markaasi loo daayo ilaahuna wallahu aclam